بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبسة عجلة ده الدين تعالى الحسيني halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii toddobiyo labaatanaad ee tafsiirka sheekh cuhmaan cali xusein acuudu billahi min ashayطan اrajim bismi اllahi الرaxman الraxim alxamdu lilahi rabi اlcaalamin wاlcaaqibaة lilmuتaqina wla cudwana ila clى الظalimin slى اllahu عlى muxamadi wعlى alihi وصaxbihi وslma aجmaعin inama ystjiib ladina inama ystjiib اladina ysmacuun wاlmawtى yabcaثhm اllah ثuma ilayhi yurjacuun allah subxaanahu wa tacaala waxaa ilaahay ku caddeeyey aayaadkan cidda ilaahay aayaadkiisa maqli doonta ee rasuulka ilaahay addeeci doonaa inay yihiin kuwo maqalkoodu xaqa u dhagan nugul yahay amba xaqa maqla innamaa yastajiibu waxaa ku maqli doonaa nebi muxammedow aladiina kuwa ayaa ku maqli doona amba ku addeeci doona yasmacuuna macnaa fahmaya ilaahay kalaamkiisa ee kalaamka ilaahay fahma waa duul iyagu nool weeye innamaa yastajiibu ey yujiibu bay ka dhiganta waxaa ku adeeci doona alladiina kuwa yasmacuuna maqla xaqa u dhega nugul waalmawtaa kuwa dhintayna markaa jumhuur alculamaa amba mufasiriintu waxay qabaan almawta inay yihiin alkafara waalmawtaa kuwa dhintay ee macnaha qalbigoodu uu maydka yahay ee gaalnimada la baktiyeyna yabcathu wuu soo saari doonaa hum kuwaana allah alle ayaa soo saari doona waalmawtaa kuwa dhintayna yabcathuhum allaahu alle ayaa soo saari doona thumma ilayhi dabadee alle xaggiisa ayaa yurjacuuna loo celin doonaa humma dabadeed markuu alla soo saaro yurjacuun waa la celin doonaa ilayhi ila allahi alle xaggiisa ayaa loo celin doonaa markaasaa ilaahay uu abaalmarin doonaa waa baabka tahakumkaa la yidhaahdaayo ilaahay subxaanahu tacaala wuxuu kala mid dhigay wax dhintay oo kale oo dadka dhintay sidaanay waxba u fahmin oo aanay u camal falin ee aanay maaragtay waajibo saasoo kale kuwana yihiin weeye qaala tacaala allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa qaaluu waxay yidhaahdeen waa kuwii waktiga nebi maxamed joogaya cid kastoo laga helo tilmaantane wa qaaluu waxay yidhaahdeen lawlaa nuzil ay hallaa nusila maxaa loogu soo dejin waayey calayhi rasuulkan maxaa loogu soo dejin waayey aaya aayad macnaa waa aaya kawniya bay ujeedaan aaya markay leey aayaadka ilaahay labay qaybsamaan qaar waxa la yidhaha alaayaat alkawniya qaarna waxa weeye alaayaat tansiiliya aayaat alkawniya waxa weeye waxyaabahan ilaahay caalamkan inaga tusayo innagaa ka mida samadanaa ka mida arladanaa ka mida ma arkaysa marka waxay doonayaan aayad sida hashii nebi saalix oo kale amba masalan ushii muuse oo kale mucjisaa baa ujeeda qaarna waa aayaadkan tansiiliga ah aynu dee akriyayno weeye markaa shay kastoo ilaahay kutusa awoodiisa iyo waxdaaniyadiisa ayaa waxaa la odhan karaa aaya baa la odhan karaa waa kii shaacirkii baa lahaa ma ogtay fa yaa cajaba kayfa yucsal ilaahu أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وفي كل شيء له آية أي علامة كتصيص تدل على أنه واحد marka aayaddan waxay u jeedaan waa aayaadkay rasuulka ilaahay ka dalban jireen sida iyagoo odhan jiray dee kuma rumaynayno ilaa adarada ilaahay maaragtay webiye aad ka dilaaciso oo dhulkan saxari uu noqdo dhul webiye ay ka burqadaan ay ka butaacaan ilaa buuraha qaarkood aad dahab ka dhigto faqaaluu waxay yidhaahdeen lawlaa nuzila ay hallaa unsila maxaa loogu soo dejin waayey alayhi ay alaa hada rasuul rasuulkan maxaa loogu soo dejin waayey aayah aayad aanu aragno min rabbi xagga rabbigii maxaa loogaga soo dejin waayey markaa nuziladayna ku xidhnay min rabbi xagga rabbigii maxaa loogaga soo dejin waayey ama aayadaasoo ka sifee min rabbi xagga rabbigii ka ahaatay oo xagga rabbi ka imanaysa qul waxaad tidhaahdaa nebigow markay sidaa leeyihiin ina allaha alle qaadir kii kara weeye calaa an yunazila inuu dejiyo kii awood u leh weeye aayah aayad inuu soo dejiyo qul waxaad tidhaahdaa nebigow ina allaha alle qaadir kii kara weeye calaa an yunazila inuu soo dejiyo ka awoodo weeye aaya aayad inuu soo dejiyo laakiin lixikmatin ma baanu ilaahay usoo dejinaynin oo haddii aayaddaa ilaahay intuu keeno sidii hashii nebiyullaahi saalix oo kale dabadeeto ay beeniyaan ilaahay wuu rogayaa subxaanahu wa tacaala wa aataynaa hamuuda annaaqata mubsira fadalamuu biha wamaa nursilu bilaayaati ilaa takwiifa mar haddii beeninta markay beeniyaan ay ka dhalanayso rabbi inuu baabi'iyo shaygan markay si cad ay u arkaan ilaahay xikmaduu ka leeyahay buu dib ugu dhigay horta ilaahay waa ka awoodu leh inuu soo dejiyo walaakina ha yeeshe e aktharahum ay akhara annaasi dadka badankoodu laa yaclamuun ma ogsoona ba alle ayuu yidhi subxaana laa yaclamuuna ma ogsoona ilaahay inuu awood u leeyahay inuu taa keeno laakiin xikmad ba alle uu ka leeyahay ayuu dib ugu dhigay weeye wamaa min daaba mintani waa sila weeye wamaa min daaba mid dhaqaaqdaa may ahaanin mid dhaqaaqdaa may ahaanin ay wamaa daabatun saasay ka dhiganta wamaa min daaba mid dhaqaaqdaa may ahaanin daabadaasoo fi lardi arlada ku sugnaatay walaa daa'ir mid duulaana ma ahaanin walaa daa'ir mid duulaana ma ahaanin kaa duulaya oo yadiiru ku duula bijanaaxayhi labadiisa baal haddiiseba ay ahaadeen wax kastoo dhaqaaqa iyo wax kastoo duulaaba umam ummado weeye ilaa se hadday yihiinba umam waa ummado ummadahaasoo amhaalikum idinka oo kale ah waa khalqi idinka oo kale ah ilaa shay hadday jiraan baa umam waa ummado amhaalikum idinka oo kale ah oo bimacnaa insigu waa umma jinku waa ummad shimbiruhu waa umma sidaasoo kale weyn wa khalqi ilaahi ay khalqiyadiisa ka mid ah un weeyaan oo ilaahay subxaanahu watacaala uu arsaaqayo soo saari doono iyaga u kala xaqaadi doono qolo waliba waa asnaaf weeye amba noocyada qolo walba lagu yaqaano magacyada ay leedahay weeyaan maa faradnaa kagama anaan tegin fi lkitaab kitaabka dhexdiisa waa lawx maxfuud min shay shaynaba macnaa shay kasta halkaasuu ku sugan yahay ba alla subxaana wa tacaala halkaasuu ugu qoray marka mid waliba halka ay joogto ilaahay baa la socda halkaasaanu ku arsaaqayaa ma og tahay wayaclamu mustaqarahaa wa mustawdacahaa kullun fii kitaabin mubiin allah wuxuu idhi subxaana wa tacaala uma ilaa rabbihim dabadeed alle xaggiisa ayaa yuxsharuun uma dabadeed yuxsharuun waa la ururin doonaa ilaa rabbihim rabbigood xaggiisaana loo ururin doonaa markaasuu ilaahay u kala xaqaadi doonaa qaarkoodna u abaalmarin doonaa sida bini aadamka oo kale waaladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadka iyaga kuwa beeniyey sumun kuwa dhagala weeye wa bukmun kuwa afla weeye khabar labaad kaa dheg fi ulumaat madowiyo dhexdood kuwii ku sugan weeye waa la jamciyey fi ulumaat madowyo dhexdood kuwa ku sugan weeye waa uli shirkiga waa madowga kufriga waa madowga jahliga oo shakiga intaba maaragtay fi ulumaat madow iyo kuwii ku sugan weeye man qofka yasha uu doono amba man yasha ilaahu alle qofkuu doono inuu lumiyo ay idlaalahu man yasha qofkuu doono allahu alle qofkuu doono idlaalahu mafcuulkeeda had iyo jeer waa la xadfaayey idlaalahu lumintiisa iyo baadiyeyntiisa qofku alla doono inuu lumiyo he yudlil wuu lumin doonaa alle huka wuu lumiyaa qofku alla doono inuu lumiyo waman yasha kuu doono alle an yahdiyahu qadar ay hidaayatahu mafcuulkiisa hidaayatahu hanuunintiisa qofku alla doonana yajcal wuxuu u yeelaa hu qofkaasi wuxuu yajcal wuxuu yeelaa hu qofka calaa siraab dariiq korkii buu alle ku sugaa yajcal wuxuu yeelaa allehu qofka calaa siraab dariiq dushii dariiqaasoo mustaqiimin toosan bimacnaa uu hanuuniyaa weya bul waxaad tidhaahdaa nebiyow ara'aytakum bal iga warrama ay akhbiruunii kaafka iyo miimku maxalka icraabku ma laha asax sidaa saxiixa ah maarata cinda nuxaat ul waxaad tidhaahdaa nebiga wara'aytakum ay akhbiruunii bal ii warama bal iiga warama in ataakum hadduu idin yimaado cadaabu llahi alla cadaabkiisii haddii uu idin yimaado aw amase atadkum hadday idiin timaado assaaca saacadduba hadday idiin timaaduu qiyaamihiba dhaco agayra allahi tadcuun aya miyaad baryaysaan ayr allah oo mafcuulkii taqadumay ayr allahi tadcuun aya tadcuun miyaad u yeedhanaysaan hayr allah alla qayrkii la in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwo ku run sheegaya cid kale inay wax tarto ciddaa kale miyaad u yeedhanaysaan waa maya wey bal eh idiraab baa la yidhaha taa hore laga guuray bal may uma yeedan doontaan cid kale e iyaahu tadcuun ay tadcuuna iya oo mafcuulkiibaa taqadumay lilqasri bale iyaahu tadcuun alla ayuun baad caabudi doontaan bal iya ay tadcuuna iya rabbi keligii baa u yeedhan doontaan haddii cadaabkoodu ku dhaco fayakshifu wuu qaadi markaad ilaahay baridaan fayakshifu wuu qaadi maa ayuladii ladii kiibuu qaadi doonaa tadcuuna alle aad ugu yeedheen ilayhi ay ilaa kashfihi kaa qaadidiisa marka ilaahi damiirkaa mawsuulka u celi fayakshifu wuu qaadi alle wuu faydi oo wuu idinka kor qaadi ma kiibuu qaadi doonaa ay ladii manaa cadaabkiibuu qaadi doonaa amba dhibaatadiibuu qaadi doonaa tadcuuna aada ugu yeedheen alle ilayhi ka qaadidiisa ee ilaa kashfihi goorma in shaa hadduu doono kaas waa la qaadaya watansawn waa ka tegi doontaan ficilkani labada macnoo ilowga iyo kale watansawna waad iloobi doontaanba waad iskaga tegi doontaan ma kiibaad wixii baad iloobi doontaan tushrikuuna alle aad ugu sharig yeeli jirteen ma kiibaad iloobi doontaan tushrikuuna billah waxaad alla ugu shari yeeli waad iska iloobi doontaan ma ogti hadda bal ogoobay nimanka shirkigoodu marka loo eego da kuwa mushrikiinta waktiga jooga amba casriga jooga shirkigoodu wuu ka fududaa xaalaadka qaarkood nimankani xaalaadkay adaygan galaan ay dhibaatadani ay ku dhacdo amba badu ay maaragtay ku kacdo amba dhibaata ay soo gaadho waxay yaqaaneen allah mooyaane cid kale oo ka kor qaadaysaa inaanay jirin markaa xaaladay ku jiqda noqoto alle ayuunbay beryi jireen cagshiga halka dadka qaar badan oo imika lunsan ma arkaysa aan filaynaa uun dee jahli inugu wacan yahay dhibaatada markay galaan amba dhibaatadu ay ku dhacdo ay alle kayrkii u ciirsadaan amba ay u leexdaan oo markuu hadda dhibaatada ugu daran uu ku jiro ayuu alle kayrkii baraya laakiin nimankani way yaqaaneen badda badda cidda ka saari karaysaa inay alla un ay tahay walaqad arsalna wallaahi laqad arsalnaa waxaanu diray nebi muxammedow ilaa umam ummado waxaanu u diray min qablika ay qablaka adiga hortaa rusulan mafcuulkaa qadar walaqad arsalnaa waxaanu diray ilaa umam ummado waxaanu u diray min qablika adiga hortaa rusulan rasuulle ayaanu u diray dabadeeto rusushiibay beeniyeen siyaaqu saasuu noqonaya beeta way beeniyeen markay beeniyeenna maxaa dhacay fa akhadnaa waxaanu ku qabanay hum kuwii rususha ilaahay beeniyey bilba'saa bisaarad bisaarad baanu ku qabanay faqri shilin la-aan moogta bilba'saa bisaarad baanu ku qabanay waa faqri alba'saau alfaqru wadiiqu fi lcayshi baa la yidhahdaa waa bisaarad wey fijan ismaciirsatay noqoto ma arkaysa iyo wdara cudur taws wdara iyo dhibaato cudur baanu ku qabanay mogta adaraau hiya alamraadu walasqaamu waalaalaam waa cudurada iyo balaayadaasaanu gelinay baa ilahay subxana wa tacaala maxaa alla sidaa yeelay wuxuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala lacallahum yatadaracuu yatadaracun ay likay yatadaracuu si ay u baryootamaan atabaruca waxaa la yidhaahdaa waa qofku inuu baryootamo isagoo isdullaynaya ma arkaysa daraaca waa isdullayn lacallahum yatadaracuun ay likay yatadaracuu si ay u baryootamaan oy alle isu jilciyaan ay dhulka isu dhigaan baa rabbi yidhi subxana wa tacaala ee falawlaa fahallaa maxay hallaadi taxdiibiya waa tirtirsi falawlaa fahallaa maxay id jaaa markay u timi hum ayaga ba'sunaa cadaabka yagu markuu u yimi tadaracu alla markaa baryootamaan fahallaa maxay id jaa'ahum markay u yimi ba'sunaa cadaabka iyagu markay u yimi tadaracu maxay u tadaruci waayeen oo u baryootami lahaye maxay alla u baryi waayeen walaakin may dhicin inay baryootamaane qasad way qallashay ingegtay quluubuhum quluubtoodiibaa ingegtay baa rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala ma arkaysaa way qallashay wasayana wuxuu u qurxiyey lahum ayaga ashaydaanu shaydaankina wuxuu u qurxiyey maa kiibuu u qurxiyey camalkii kaanu ay ahaayeen yacmaluuna kuwii sameeya falamaa markii nasuu ay ka tegeen ay illoobeen ha odhan ilowga alla waxba kuma ciqaabo falamaa marka markii nasuu ay tarakuu ay iskaga tegeen maa kii markay ka tegeen dukiruu lagu waaniyey bihi isagaba maagaba falamaa markay nasuu ka tegeen maa ay ladii kii markay ka tegeen wacdigii dukiruu lagu waaniyey bihi isaga kitaabkii lagu faray qaadashadiisa markay ka dhaqaaqeen fataxnaa waa jawaabtii lamaada fataxnaa waxaanu furay calayhim korkooda waxaanu ku furay amba aanu u furay abwaaba kulli shay shay walba albaabadiisa oo nicmo ah barwaaqaanu siinay abwaaba kulli shay shay walba albaabadiisii ayaanu u furay allah waa la imtixaamayaa maogta waa la dabaya xataa idaa farixuu hadday ku kibreen waa farxad ay ku dheehan tahay badr kibir xataa idaa farixuu hadday ku kibreen oo ay ku ladnaysteen bimaa kii hadday ku farxeen uutuu la siiyey akhadnaahum waanu qabanay bakta si lama filaana way leedayihiin dad iyo dunye iyo caafimaadba way buuxaan xaaladda qofku leedayihi maal u hayo ubad u hayo caafimaad u hayo markay musiibadu ku dhacdo e wuu damqanaya u xanuunsanaya haddii se xayraan iska yahay iska buko iska ildaran wuxuu odhanaya ilahu yaa kaaga raaxeeyaba amba inagaaba ladhahna waa looga raaxeeyey laakiin wallahi reer laga baxo kamuu bixin baynu odhanayna hadduu ledan yahay xataa idaa farixuu buu rabi leeyahy markay hadday kibriyeen hadday kibriyeen bimaa kii ay ku farxeen ay ku kibriyeen uutuu la siiyey akhadnaahum waanu qabanay baktah si lama filaana baanu u qabanay oo faidaa hum isla markiiba idaada fujaa'iyaa la yidhaahdaa faidaa hum isla markii aanu taa ku qabanayba hum ayagoo mublisuuna kuwii quustay weeye kuwii goro dalaalaadiyey weeye iblaashka waxaa la yidhahdaa qofku markuu tiraayo daraaddeed uu la foorarsado fa idaa hum isla markiiba mublisuuna kuwii foorarsaday wey macanaa tiraayo daraaddeed bay gorada laalaadiyeen waxaa ku dhacay ma kuwa quustay weeye faqudica waa la jaray waa la gooyey daabiru lqawmi qowmka kii u dambeeyey marka haddii lagu idhaha reerka kii qofkii u dambeeyeyna waa la dilay macnaa istishaal baa ku dhacay waa la dabar jaray wey faqudica waa la jaray daabiru lqawmi qoomka kii ugu dambeeyey baa la dilay aladiina qoomka dalamuu dulmiga falay walxamdu lilah ilaahay baa ku ammaanan baabiintoodaasi isku ammaanay alle dalama walxamdu ammaan lilah alle ayaa iskale rabbi alcaalamiin caalamkan rabbigiisa ah ilahay baa isku ammaanay baabiintaa u baabiyey kul waxaad tidhaahdaa nebiyo ara'aytum iyo ara'aytakum isla macno ara'aytum bal iga waran in akhada allaahu alle hadduu qaado samcakum masderkani isagaa jamc faa'iideynaya ma ogto inta kale waa la jamcinaya waayo masderka marka laga hadlayo mufradka iyo muhanaha iyo jamca intaba isagunba maarag ara'aytum bal iga warrama in akhada allaahu alle hadduu qaado samcakum maqalkiin iyo wa absaarakum aragyadiin oo wakhatama uu daboolo calaa quluubikum qalbiyadiinana uu awdo amba uu xidho man waa kee mubtada ka dhig man waa kuma ilaah ilaah waa kee mankeebaa ilaahun ah khabarka halkaa rid man kumaa ilaah ah ilaahaasoo ka sifee hayr اllahi alla kayrkiisa ilaahaasoo sifo labaad ya'tiikum idiin keeni doona bihi ay bima akhad ilaahay wuxuu qaaday bihi ay bidalika almadkuur maqalkii leh samacii leh qulubtooda leh man waa kee ilaah ilaah waa kuma ilaahaasoo hayrullahi alla kayrkii ah car waa taxaddi ilaahaasoo ya'tiikum idin keeni doona bihi ay bidalika almadkuur kaa la sheegay ee maqalka leh ee aragga leh wax kuma kuma hayaan ilaaha anagu ma hayno ma ana arag undur eeg nebiyo kayfa nusarif sidaanu ugu soo celcelinayno nukarir tafsiirku waa soo celcelin undur bal aay kayfa nusarifu sidaanu ugu soo celcelinayno alaayaat aayaadka sidaanu ugu soo celcelinayno amba nusarifu sidaanu ugu cadaynayno alaayaat uma haddana hum ayagu yastifuuna ay ujeedsanayaan uma haddana hum ayagu yastifuuna ay ujeedsanayaan oo aayaadka ay ka leexanayaan bal qul waxaad tidhaahdaa nebiyo ara'aytakum bal iga waram in ataakum hadduu idin yimaado cadaab ullah alle cadaabkiisu hadduu idin yimaado in cadaabka addunyada iyo aakhiradaba uu dhacaaye bawatatan si lama filaana hadduu idinku yimaado iyadoon digriin horeba aydaan qabin oo sida sariiraha loogu hurdo un dhulku inala xadreeyo ow amase jahra si cad had cad oo halkaa ilaahay ka soo kiciyo si reer caad ku dhacdayba ma ogtay daruuro ay u qaateen iyo fadad soo kacay hadda waa wax kale awamase jahra si cadow idinku yimaado hal yuhlak miyaa la halaagaya ay maa yuhlaku lama halaagi doono ila alqawmu qowmka alظaalimuuna dulmiga falay mooyaane wamaa nursilu ma diro almursaliina kuwa la diray maba diro ilaa mubashiriin xaalay yihiin kuwii bishaarayn doona mooyaane xaala muqadara la yidhahda macnaa markaa diro way bishaarayn doonaan wamundirin xaalay yihiin kuwa ka digaya ilaahay icdaabkiisa ciddii iyaga caasida uga digay ee faman qofka aamana alla rumeeya iimaan wanaagsan wa aslaxa hagaajiya naftiisa duulka falaa khawf cabsiya calayhim korkooda may ahaan walaa hum mana ahaa yaxzanuun kuwa murugoon doona waaladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatinaa beeniyey yamasu waxaa taaban doona hum kuwaasi alcadaabu baa taaban doona bima kanuu yafsuquuna ay bifisqihim maalmasderiya baduna waa sababiya bima kanuu yafsuquun ay bisababi fisqihim faasiqnimadeeda sababteedu ku taaban doona markaa fisqigu hadda waa kufri ma ogta waa kufri gaalnimadooda daraaddeed buu ku taaban doonaa wy qul waxaad tidhaahdaa nebiyow laa aquulu odhan maayo lakum idinka idinkuma laamubliiqba idinka idinkuma lihi cindii aniga agtayda waxa yaala khazaain allah alla khasnadihiisii baan hayaa idin odhan maayo walaa aqulu odhan maayo lakum idinka idinku walaa aclamu walaa aqulu lakum idinku odhan maayo aclamu waan ogsoonahay alghayba waxa maqan qaybka mulaqa ah waan ogsoonahay anagu idin odhan maayo waxa dee ilaahay waxyooday waa meesheeda dalika min ambaai lgaybi nuuxiihi ilayk waa ilahay wa war khalqiga yaa ugu fadli badan khalqiga mala adigu habar saar leh iyo mid faariya iyo mid kitaab fura ayaad qaybka wax ka weydiisaaye khalqiga ilaahay waxaa ugu fadli badan rususha iyo malaa'igta cid ka fadli badan miyaa haysa abadan labadaa midkoodna qaybka ma oga tusaale ahaan caaisha guriga rasuulka markii la gilgilayay qisatu lifkigii rasuulka ilaahay uu garan waayey ma ogeyn arrintii caasho laguda lagu ceebaynayey inay wax jira taha inaanay mabay jirin inaanay jirin rasuulka ilaahay ma ogaanin ilaa caaisha ilaahay uu kusoo dejiyey qisadeeda siirat nuur qisat lifki ma ogaanin so ma ma ogeyn makaana yadri nabiyullaahi luud oo nafta u keeneen qoomkii xumaa malaa'igtu markay u yimaadeenna ma garanayo ma garana maxaa kin keenay baabula nabiy llaahi ibraahimna weylkiisii yaraa ee buraa baabuu qalay hadday malaayiin miyuu qari lahay og yahay abadan bal antu qawmun munkaroon nuux wuu garan lahaa inankiisu inuu ahaa kuwa ilaahay u ballan qaaday inuu badbaadaya in kale may garanin soo arki maysi waa rusushii ilaahay oo dhan bal qisaskoodao dhan soo akri abadan mug may garanin malaa'igta oo kale bal soo qar subxaanaka laa cilma lana ilaa maa callamtana markii asmaadaasi adi layidhi ka warrama warumahayna bay yidhaaheen wixiisoo kale waa inagii soo marayna ilah markaad hofsatay nabiyullaahi muuse oo ilaahay si tooso ula hadli jiray isagoo ka maqan ayay qoomkiisii waxay sii caabudeen weyl bay sii caabudeen ciyaartu inta xagga dambe iyo sirkiyaadku ka socdeen muuse war uma haynin wuu iska socday ilaahay unbaa u sheegay qoomkiisii in la fitneeyo isaga dabadii war soo maaha inta ugu fadliga badan waa arusul wlmalaaika laa khilaafa bayna almuslimiin wax alla waxay qaybka ka ogsoon yihiin ma jirto waxa ilaahay uga sheega mooyaane abadan <laughs> aduna mid baad odhanaysa <laughs> isha looma marto wuxuu sheegay waa waxyiga shaytaanka waa waxy ljin waa qayb <laughs> laa ilaha ila allah ka hadh ma ogti hadaani habar way daacaysaa ma ogti waxbay ma og tahay waxbuu wax ka og yahay buu kuley fanuuxu doonayaha ogaade goormuu isagu dhimanaya intaasu weydi markuu dhimanayo adiga kuu sheego ma ogta markay qalbigu lumo ay caqiidadu faasidka tahay masaa'ibta jirta waxaa kamid a qof aad u imaanaysaa waxaad doonaysaa waxa ku haya inuu kuu sheego kaaga warramo kitaabkiibuu ku faalinayaa amaajaadki iyo wixii lamid ahaa markaasuu ku odhanayaa magaca horta bal ninka magacaaga gara waayey ayaa wadnahaaga aad weydiinaysa barta lagaa raacay magaca ayuu garana adoo hor taagan ayuu ku leeyahay magaca hooyadaa magaceed laa ilaaha ila allah walaa yaclamu lhayb hayb waxaa maqanaa anugu waruu mahay qaybka waa cilmi daati ilaahi haddii cilmiga loo adeegsado wasaa'il oo masalan dee daruurahan iyo dabaylahan ka soo nimankan khalaba isticmaalayaan kaasi waa meesha marka alcilmu daatiy ilaahiy baa laga hadlaya alcilmu daatiy isagoo sidiisa iskaga joogo ilahay isagaa xog rususha ilaahayna waxyuunbu alla waxugu sheegay walaa aclamu lhayb walaa aqulu lakum <laughs> qarba wax laga hadayaayo mid ba utagaana leeyihi wuxuu noo sheegaya tuugi hadduu arkayay buu yidhahdo adeer ha cawarin miskiinka adeerkeeda ha cawarin markii la qaadanayay adeerkeeda adeer qofku islaamada cawari walaa aqulu lakum idinma lihi idinka odhan maayo inii anigu malak malag baan ahayna idinkuma lihi in attabicu ay maa attabicu raaci maayo ilaa ma kii mooyaane wax kalaba raaci maayo yuuxaa la waxyooday ilaya war halkana buu kuu sheegaya haddaad sheeganayso qof muslima oo sunni ah oo manhajkii iyo madhabkii ahlu sunnaha haysta dariiqadii waa tanun wey in attabicu ay ma attabicu raaci maayo ilaa ma kii mooyaane wax kale yuuxaa la waxyooday ilaya anig kala waxyooda un raacay qul waxaad tidhaahdaa nebi ow hal yastawi miyay siman yihiin alacmaa qof indhala iyo walbasiiru mid arkaya mid wax arkaya afalaa tatafakkaruun miyaydaan fekerayn kuwa caqlile miyaydaan ahayn miisimiyin baa waandir ugu dig nebiow bihi ay bilqur'aani qur'aanka ugu dig oo wax ugu sheeg wey waandir ugu dig bihi ay bilqur'aan qur'aanka ugu dig baa la yidhi subxaana wa tacaala aladiina kuwa yakhaafuuna ka baqaya an yuxsharuu in la kulmiyo oo loo ururiyo ilaa rabbihim xagga rabbigood loo kaxeeyo laysa lahum xaal aanu usugnaanina loo kaxeeyo shuruuda ka xaale laysa lahum xaal aanu ayaga u ahaanin min duunihi alla sokadii waliyun weli aanu ahaanin mid qaraabo ah iyo walaa shafiic mid ergeeyaatoona kuwaana qur-aanka ugu deg lacallahum yattaquun ay likay yattaquu si ay bal alla uga baqaan culamada qaar waxay leeyihin waa dad mu'miniina ah, laakiin waxoogaa macaasi sameeya oo xashriga ogol oo maaragtay ilaahay subxaana watacaala idnigiisoo lagu shafeeco mooyaane si kale inaan shafeecado helin ogsoon kuwaasaa ilaahay ley subxaana watacaala qur-aanka ugu dig weeye ahlu kufriga culamada qaar ku fasirayna waa ay jiraan weeye sidan ay u badnaayeen sababtuna waa maxay waa atbaacu rusul had iyo jeer ale imtixaan iyadooda ayay ahayde rususha ilaahay waxa raacawn dadka intay liidata dacafaa dan yarta ah ayaa liidata hiraqla waa garanaysaa abi sufyaan markuu weydiiyey uu lahaa dadka rasuulka raacay waa ayo ma waxa raacay dadka intoodii ugudarayd ugu ladnayd mise waxa raacay kuwii ducafadooda ahaa bal ducafaahum qaala kuwaasi waa atbaacu rusul waa kii ohan jiray mu ogti walaa tadrub ha eri kuwan gaalada ladan baa odhan jiray eri nimankan fuqarada ah si saxaabada raggii dee iska danyartaa suhayb iyo bilaal iyo camaar iyo khabaab iyo raggaasi moogta walaa tadrudha eryin aladiina kuwa yadcuuna caabuda rabbahum caabuda bilghadaati gelin hore iyo walcashiyi mid dambe yuriiduuna xaal ay doonayaan caabuda wajhahu alla wejigiisa ay doonayaan maa alayka adiga korkaaga ma ahaanin nebi maxamedo maxaad u ergeysaaba maa alayka adiga korkaaga ma ahaanin min xisaabihim xisaabtooda xaaluu ka mid yahay min shay ay shay-on shayna korkaaga ma ahaanin iyaga xisaabtooda ka mida maa calayka ma ahaanin min xisaabihim xaaluu ka mid yahay iyaga xisaabtooda amba xisaabtooda xaggeeda min shay ay shay shayna korkaaga adiga ma ahaanin waxba kaama saara iyaga xisaabtooda wamaa min xisaabik adiga xisaabtaada xaggeedana kama ahaanin calayhim ayaga korkooda min shay shayna korkooda ma ahaanin oo haddii uu xisaabii ay korkaaga ahaan lahayd amba xisaabtoodu ay dushaada ahaan lahayd fatadruda aada erido hum ayaga marka waa jawaabta nafyiga tan hore oo hadday xisaabtoodu ay dushaada ahaan lahayd fatadruda aada erido hum ayaga walaa tadruda eryin markaa tan dambana waa jawaabtii nahyiga walaa tadrud ha erin aladiina yadcuuna rabbahum oo haddaad erido fatakuna aada noqoto min aalimiina kuwa aalimiinta a ah mid kamida ah. kala duw markaa ta horena nafyiga jawaab uga dhigata kalena maaragtay nahyiga walaa tadrud ha eryin oo haddaad erido fatakuna aada ahaato min aalimiin kuwa dulmiga falay dadka muminiinta ee danyarta hafadhin wakadalika taniba imtixaan bay ahayd in lagu imtixaamo kuwa kale e wakadalika sidanu kuwan bay isugu imtixaanay oo kale ayaanu fatannaa ugu ibtilayn amba ugu imtixaanay bacdahum barhkoodba dadka bibacdin barhka kale saasun baanu isugu imtixaanay baa rabbi yidhi liyaquulu si ay u yidhaahdaan kuwa ladani haaulaai ma kuwaasa mana allahu alla u nicmeeyey calayhim ayaga korkeeda min baynina xaalay ku sugan yihiin annaga dhexdayada ma kuwaasa alla naga doortay haaulaai ma kuwaasu mana allahu calayhim ma kuwaasi ayuu alla ah ugu nicmeeyey iimaanu gaar u xushay min baynina xaalay ku sun yihiin dhexdaya min baynina ka doortay ma kuwaas waa la naga doortay suurtagal maaha caydhaa shaboolka ah in ilaahay iimaankaa siiya bay leeyihin markay sidaa leeyihiin alaysa allahu alla miyaan u ahaanin biaclamakii ku cilmi badan bishaakiriin kuwa isaga u shukriya u mahadnaqa <laughs> ilahay baa da iyo hebelena dankama laha miskiinka derbiga fadhiya hadduu ilaahay xaggiisa kaaga wanaagsan yahay kaas ayaa ilaahay hidaayada siinaya waxaanad ogaataa diinta ilaahay wuxuu siiya qofkuu jecel yahay adduunyadana miduu jecel yahay mid aanu jeclayn labadaba uu siiya waidaa jaaka hadday ku yimaadaan aladiina kuwa yuminuuna rumaynaya biaayaatina waidaa jaaka markay ku yimaadaan aladiina kuwa yuminuuna rumaynaya biaayaatina rumaysani faqul waxaad tidhaahdaa nebiyow salaamun salaami calaykum korkiina ha ahaato salaamun calaykum kataba wuxuu waajibiyey rabbukum rabbigiin wuxuu ku sugay calaa nafsihi naftiisa rabbi wuxuu ku sugay alraxma buu alle ku sugay ka bedel kataba rabbukum wuxuu sugay oo kale calaa nafsihi wuxuu ku sugay anahu marka araxmad ka bedelaysa anahu ana alamra washaniya man camila qofka sameeya minkum idinka xaaluu idinka mid yahay suua xumaan sameeya bijahaala xaaluu ku sugan yahay jaahilnimo ilaa qofku macsiyada markuu gelayu samaynayo wa calaa jahlin laba shay jahli buu kaga sugan yahay dee markuu daacad ilaahay inuu la yimaaday ahayd daacadda ilahay halkuu kala iman lahaa mar hadduu macsiyo kala yimi hayaljahlu waxaa kaloo jahli noqon kara markuu shaygan cidibtiisaba aanu garanaynin bijahaala xaaluu ku sugan yahay jaahilnimo xaala kawnihi jaahilabadhe uma taaba dabadeeta soo noqda min bacdihi alla soo ah, kataba wuxuu waajibiyey alle calaa rabbikum rabbigii wuxuu ku sugay calaa nafsihi anahu saasoo dhan insa raxmada ka bedeluun man camila minkum sameeya minkum idinkeed kamida suuan xumaan bijahaala uma dabadeeto taaba toobadkeena min bacdihi damiirkaasi suugu u noqonaya amba camalkaba e eh, min bacdi suu xumaantaa dabadeed amba min bacdi camalihi sayi camalkiisa xun dabadi ee waa aslaha hagaajiya faanahu fanahudan laftigeedu waa mubtade khabarkiisuna qadar ma og tahay fanahu ay fashanuhu xaalkiisu afuur raiim faanahu afuurun inuu alla yahay buu qoray kii dembi dhaafis badan raxiimna ee u naxariis badan lahu kaa isaga usoo noqday ee u toobad keena faanahu afuur raiim marka qiraaadka kale way ka dhib yaryihiin fainahu iyo inahu intaba waa la akriya faanahu waa low qori subxaanau watacaala falahu baad faanahu kafuuru inuu alla yahay kii dambi dhaafid badan raxiimu lahu ay liman taaba inuu yahay khabarun qadaro wakadalika sidaanu aayaadkan u kala dhigdhignay ayaa nufasilu aanu u kala saarsaari doonaa alaayaat aayaadka sidaasaanu u kala saarsaari doonaa sidaasaanu alla yeelay bu kuley si ay dadku dariiq cad u helaan wakadalika sidaanu aayaadka u kala dhigdhignay ayaa nufasilu aanu u kala qaadqaadi doonaa alaayaat aayaadka iyaga si ay dadku u raacaan iyo maxay kale iyo walitastabina inay caddaato waa qirada inaga inoo taalla walitastabina inay caddaato sabiilu lmujrimiin kuwa mujrimiintaa dariiqoodu inuu caddaado walitastabina waana la akriyaa sabiila lmujrimiin oo laamka kordhow la saaro walitastabina iyo inaad caddayso sabiila lmujrimiin waliyastabinana waa la akriyaa intaba qul waxaad tidhaahdaa nebiyow inii anigu nuhiitu nahyiga ma garanaysa waxaa layga xarimay wey nuhiitu waxaa la iga reebay an acbuda inaan caabudo aladiina kuwa tadcuuna aada caabudaaneed baridaan min duuni illaahi alla sukod qul waxaad tidhaahdaa nebiyow laa attabicu raaci maayo ahwaakum waxaa idinku jeclaateen ma raacayo qad dalaltu waan lumay dhab ahaan idan ayin itabactu ahwaaakum waa mabaadida waa dimuqraadiyad waa balaayo waa dariiq kastoo lunso waa khilaa waa bidac waa xuma waa wax kaste qul waxaad tidhahdaa laa tabicu man raacidoona ahwaa'akum waxaa naftiinu una iska jeclaatay qad dhab ahaan wey taxqiiq bay faaidan qad dalaltu waan lumay idana in itabactu wamaa ana mana ihi min almuhtadiin kuwa hanuunsan mid kamidana ma ahanin bu ley haddaan dariiqiinaba mara weyn qul waxaad tidhahdaa nebiyo inii anigu calaa bayina xujo korkeed baan ku suganay ay calaa bayaanin min rabbi xagga rabbigii ka aaday baan ku sugnay walxaal baan ku suganahay cabeey iyo xujo korkeed kadabtum qad kadabtum aad beeniseen qad baad uqadaraysaa kadabtum qad kadabtum aad beeniseen bihi maa cindii aniga agtayda kuma sugnaanin maa mikii agtayda kuma sugnaanin tastacjiluuna aad degdegsanaysaan bihi cadaabka aad degdegsanaysaan aniguma hayo in alxukmu ay ma alxukmu xukunkuna uma ahan ila lilah alla mooyaane haddaba maa cindii ma tastacjiluuna bihi waxaa laga fahmayaa haddaan hayn lahaa mar horaan hilfaa idin qaadi lahaa sow maaha culimadu waxay leeyihin cibaaradan kelimaadkan iyo aayaddan iyo xadiiskii rasuulka markii malakuljibaal uu bandhigay rasuulka alle inuu labada buurada makaareeraa ka xigay dhakada uu ka saaro xaaladaa rasuulku waa kii diiday maxaa miyayaanay istacaarudaynin maaragtay isma tacaarubayaan xaaladaasi cardi bay ahayd malagun baa usoo bandhigay ee kamay dalbin iyagu inuu cadaabkan ku keeno laakiin xalaaladka iyagoo cadaab ay doonayaan hadduu rasuulku hayn lahaa marka arrinta ilahay baale wey maa cindii agteeda aniga kuma sugna maa tastacjiluuna bihi in ma alxukmu ila lilah rabbi un baa iskale yaquso alla wuxuu sheegaa amba caddeeyaa alxaq ayuu caddeeya yaqdina waa la akriya alqada alxaq waa la xukumaa yaqusu rabbi wuxuu qisoodaa ay sheegaa ee yaquulu uu yidhaahdo alxaq wa huwa alle khayru lfaasiliin inta wax kala saarta ka ugu khayrka badan wey qul waxaad tidhaahdaa nebiyo low anna cindii aniga agtayda haddii uu ku sugnaan lahaa tanay haytaan rabay ma tastacjiluuna waxaad degdegsanaysaan ma ayu ladii kii agteeda hadduu ku sugnaan lahaa tastacjiluuna aad degdegsanaysaan bihi isaga cadaabka dhaqsaa u doonaysaan hadduu agteeda ku sugnaan lahaa laqudiya waaba la dhammayn lahaa alamru arintaba bayni aniga dhexdayda iyo wa baynakum mar horeba maaragtay <laughs> mar hore aynu ku kala bixi lahayn law ana cindi agtayda hadduu ku sugnaan lahaa maa tastacjiluuna waxaad degdegsanaysaan bihi maagaba laqudiya alamru waa la dhamayn laha bayni wa baynakum wallahu aclam wallahu allan aclamu kii ku celin badan weeye biaalimiin kuwa aalimiinta wa cindahu alla agtiisa ayuu ku sugan yahay cindiya lahulcindayn maaragtay wacindahu rabbi agtiisa ayuu ku sugan yahay mafatixulgaybi aybka furayaashiisa amba khasnadihiisa waa jamcu maftax haddii la yidhaahdo waa khasnada maaragtay wacindahu alla agtiisuu ku sugan yahay mafatixulgaybi aybka furayaashiisa laa yaclamu xaal aanu ogsoonayn buu alla agtiisa ku sugan yahay ha aybka amba furayaashaasi amba khasnadaha aybka ilaa huwa isaga mooyaane dabago de markay roobaka iyo la saadaalinayo asbaaba alcilmi waxaa la yidhaha alcilmu bilwasaa'il baa la yidhahdaa amba ilmahan caloosha ku jira marka combyuterku sheegaya wuu sii jeedaayo wuu soo jeeda uu qeybnimo ka baxay malag baa ilaahay u diray ruuxda ku afuuf baa la yidhi risiqiisa qor baa la yidhi canku yahay qor baa la yidhi waa la ogaaday oo cilmu bilwasaa'il laakiin adigu halkaa iska joogo wax allo waxaad isticmaashay aanay wax ogaanayaa ma jirto teeda kale qeyb nisbiya ayaa jira oo wax imaka inaga qaybnoo abaa ah jira laakin kay masaajidka koonihiisa fadhiya aan ka qarsoonay imika gaadhida wadada maraysa nooa tahay ma garan karo waa qayb waa nisbi laakin ka arkaya qaybkuma aha idan marku shaygu qaybkanima waxoogaa meesheeda haddii daruuraa soo kacaya asbaabo marka runna way noqon kartaa beenna way noqon karaysa tajaarib waxyaabaha iskaga ogaan karayaan oo iska dhacaan way iska jiri karayaan ma og tahay waa wax iska macruufa xaalada go-an oo la yskaba yaqaano in dayuxuna madoobaado qoraxduna ay madoobaato maala saas oo kale wey wacindahu mafatixu lgaybi laa yaclamuha ila huwa wayaclamu qaar baa waxay yidhaahdaan yoomu sawmukum yoomu ciidikum oo kale waxay ku leeyihiin maalinta bisha ramadaan ay bilato ayuun bay ciidda carafano noqotay abay ku leeyihin maala imanka jimca ay bilatay soo ma jimcay ku beegmaysaa oo waxyaabaa noocaas oo kale ahun maaragta ah, <laughs> allah wuxu uhi subxaana watacaala laa yaclamu ma ogsoonahaa waxyaabaha furayaasha qaybka amba qaybkaba ilaa huwa isaga mooyaane wayaclamu alla waa ogsooyi maa fi lbar beriga waxa ku sugan banaanka iyo walbaxri bada waxa ku jira wamaa tasqudu ma dhacdo min waraqa caleeni ma dhacdo mid kalena geedka kuma hadho ay waraqatun minta sila ka dhig wamaa tasqudu ma dhacdo min waraqa ay waraqadi ay caleeni ay waraqatun ma dhacdo ilaa shay hadday dhacdo yaclamuhaa kii alla ogsoon weye subxaana yaclamuha ogsoon yahaa walaa xabba xabadin iina ma dhacdo xabadaasoo waraqada ku cadfan tahay xabadaasoo fii dulimaati alardi arlada madowyadeeda ku sugan waa xabad iniyo lagu aasay walaa radbin mid qoyanina ma dhacdo iyo walaa yaabis mid qalalini toona ilaa fi kitaab bedlun ijtimaalun baad ka bedelaysaa ilaa yaclamuhaa iyo ilaa fi kitaabtan kale bedelun ilaa fi kitaab bay ku suganta kitaabkaasoo mubiin cad oo waadix ilahay baa kusu subxana wa tacaala wahuwa alle alladii midka weeye yatawafaakum idin seexiya idin oofsada oo hurdada bileyli ay fi leyli bacdani waa bimacnaa fi wa huwa alle alladii midka weeye yatawafaakum idin sheexiya ee idin oofsada sidii wuxuu dilay oo kale bileyli ay fi leyli habeenkii wayaclamu waa ogsoon yahay maa jarahtum waxaad shaqaysataan binahaar maalintii waxaad kasbataanna ilaahay wuu ogsoonyahy uma yabcaukum alla wuu idin kiciyaa wuu idin toosiyaa fiihi ay fi nahaar maalintii buu idin toosiyaa oo hurdadii baa ka soo kacda muxuu alla habeenkii idin seexiyaa maalintiina hurdada idinka kiciyaa liyuqdaa si loo dhamaysto liyuqdaa si loo dhammaysto ayuu alla sidaa u yeelaa ajal muddo si loo dhamaysto muddadaasoo musama la magacaabay wa ajalulxayaat habeenkii baad siibsanaysaa ilaahay baa ku oofsaday dhaqdhaqaaq malihid dabadeeto waad kacaysaa wuxuu ku kicinayaa waa intay muddada uma liyuqdaa si loo dhamaysto ajal muddo musama uma ilayhi il allah alla xaggiisa ayuunbuu yahay marjicukum ay rujuucukum noqodkiinuna alla xaggiisun baad u noqon doontaan uma markaad noqotaan dabadeed yunabiukum wuu idinka warami bima kiibuu idinka warami kuntum aad ahaydeen addunyada markaad joogteen tacmaluuna kuwii sameeya macnaa wa idin abaalmarin doona wa huwa alla alqaahir allaha muqiniye weeye addoommadiisa alqaahir allaha madax muquniye weeye fawqa cibaadih addoomihiisa korkooda allaha ku sugan wey wa yursilu wuxuu diraa calaykum korkiina alla wuxuu ku diraa usoo diraa xafada ilaalo waa jamcu xaafid weeye sida maaragtay katabadaba jamculkaajib ay tahay wey xafada malaa'ig idin ilaalisa ayuu alla idiin soo diraa weeye habeenkii baa seexataan dabeeta malaa'ig idin ilaaliso idiin soo diraya waxay ilaalinayaan badankaaga ay ilaalinayaan iyo jidhkaaga yaxfaduunahu min amri illah ayay ku ilaalinayaan acmaashaabay ilaalinayaanoo wa ina calaykum laxaafidiin ma ylfidu min qawli ila ladayhi raqiibu catiid id yatalaqa almutalaqiyaan wama ila dalik aayaadkaasoo dhan malaaigtaasaa kaa shaqaynaysa mar alla markaa naftu kaa baxday ayay kaa faraha kaa qaadayaan oo markaasaa quraanjada ku cunaysa wax kala iska daayay bisada ka ilaalin baa laohanaya maydka soo maaha xafada bes maxay ogaanayaa dhimatay wax alle waxaa guriga joogaa ku cunaya xasharaadaan jiri jirin baa kugu soo gelayaba ma ogti wahuwa alqaahiru wey fawqa cibaadi wa wuxuu diraa alla calaykum korkiina usoo diraa xafada ilaalo ilaal waa loo soo diraa moogta xataa idaa jaa markuu yimaado axaduhu aad axadakum axadkiin markuu u yimaado xataa intii baa loo soo diraa ayay idin ilaaliyaan malaa'igtan iyo idinla joogaan idaa jaa'a uga yimaado axadakum midkiin mafcuulkii hore wey almawtu uga yimaado tawafathu xaalay oofsanayso malaa'igtaasi tawafathu ayaday oofsanayso oo ay dilayso axadka rusulunaa rasuuladayadu ay dilayaan oo marka waa la rusulunaa kuwaanu usoo diray ee malakulmowtku waa mid keliya laakiin wuxuu leeyahay acwaan buu leeyahay qaar la shaqeeyuu leeyahay malaa'ig kale os ayuu leeyahay ma og tahay oo waa kuwii dee hareeraha kasoo fadhiista qofka maaragta ilahay saasuu leeyahy subxana taala walxaal bay markaa u imaan hum ayagu laa yufariduuna ma gaboodfalaan macnaa ma gaabiy qalad ma sameeyaan wahum ayagu laa yufariduuna qaladba ma sameeyaanoo qof aanay tiisi dhammaaninna kama qaadaan qof tiisi dhammaatayna uma daayaan wahum laa yufariduun wax gaboodfalay sameeyaan ma jirto wey nafta way ilaaliyaan ruuxdeeda markay saarayaanna sideeda u saaraan wax qaladaba ma sameeyaan wey xadguduba uma rudduu waxaa loo celiyaa dadka uma rudduu waxaa loo celiyaa malaa'igtii ibnu jariir baa sidaa leh ila allah alle xaggiisaa loo celiyaa allaha mawlaahum gargaarahooda ah allaha alxaqi xaqaa baa loo celiyaa oo isagu wuxuu ka ixtiraashayaa uma rudduu waxaa loo celiyaa ila allahi dadkii ila allahi alle xaggiisaa loo celiyaa mawlaahum ahaa gargaarahooda alxaq ah dee qur-aankana waxaa kusoayo nusuustana inaanay gaaladu laa mawlaa lahum markaa markuu leeyahay damiirka uma rudduu malaa'igta uu celinayo dee alkafaar laa mawla lahum culimada qaarkood waxay leeyihiin lafdu halkan maaha naasir macnaheedii maaha ee waxaa loo jeedaa malik waa allaha lahaa weeye uma rudduu waxaa loo celiyaa khalqiga kuwii lafta laga saara ila allah alla xaggiisa loo celiyaa mawlaahum ay malikuhum alihii lahaa ahaa ee ku tasarufaya allaha alxaqi ah waa tafsiir lagaga baxsan karo ishkaalka halkaa kusoo aroori kara allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala alaa hooy lahu lilaahi alla ayuunbuu u sugnaaday alxukmu wa huwa isagu asracu alxaasibiin inta wa xisaabisa ka ugu dhaqsaha badan wey qul waxaad tidhaahdaa nebiyo mankuma yunajiikum idin badbaadiya allah wuxuu leeyay subxaanahu wa tacaala sidaa ku dhowi qul waxaad tidhaahdaa mankuma yunajiikum idinka badbaadin min dulimaati lbar beriga madowyadiisa kuma idinka badbaadiya iyo walbaxri tadcuunahu xaalaad baryaysaa kumaa idinka badbaadaya tadaruca xaala kawnikum mutadariciin xaalaad tihiin kuwa baryootamaya wa khufya xaala kawnikum mukfiin xaalaad tihiin kuwii gaabinaya ducada oo idinkoo maxay leh lain anjaanaa wallahi lain anjaanaa hadduu rabbi naga badbaadiyo min haadihi musiibadan lanakunana waxaanu noqon oonu noqon min ashaakiriina kuwa shukriya qul waxaad tidhaahdaa allahu alle ayaa yunajiikum idinka badbaadiya minhaa musiibadan mada haddii bada idinku kacda wixii lamida wa min kuli karbin iyo dhibaato dhammaanteedba iyo wa min kuli karbin iyo dhibaato dhammaanteedba alla idinka badbaadiya uma dabadeed antum idinku tushrikuun alle ayaad u sharig yeeshaan oo dib baa isu rogtaan wey qul waxaad tidhaahdaa huwa alle alqaadiru allaha kara wey calaa an yabcatha inuu kusoo diro calaykum korkiina inuu kusoo daayo cadaaba cadaab inuu rabbi ka soo diro min fawqikum xaggiina kore cadaabkaasoo min fawqikum qul waxaad tidhahdaa huwa alle alqaadiru wey calaa an yabcatha inuu diro cadaan calaykum korkiina cadaaba ah inuu kusoo diro min fawqikum xagga sare inuu kaga soo diro kii kara wey aw min taxti arjuli markaa sidii qowmu luud oo kale roob naara ilaahay samada idinkaga keeno aw amase min taxti arjulikum lugaha hoostooda inuu rabbi cadaab idinkaga keeno kii kara weeye dee markay ugu liigato jalfis baa kula kacaysa so maaha oo amase yalbisakum inuu iskii dhexgeliyo allaha kara weeye oo yalbisakum inuu isdhexgeliyo arrimihiina oo arrintaba laydinka madoobeeyo alla kii kara weeye shiyaca xaalaatiin kooxo oo arrintiinina a idinka qarsanto waxbaba garan weydaan oo yalbisakum inuu idinka qariyo amra arrintiinaba taladiinaba shiyaca xaalaatiin oo niman arrin la oo arrinkaba rabbi idinka qaado oo dabadeed yudiiqa alla dhedhan siiyo bacdakum barkiinba ba'sa bacdin barka kale dhibaatadooda u dhidhansiiyo undur eeg kayfa nusarifu alaayaat aayaadka sidaan ugu soo celcelinayno lacallahum yafqahuun si ay u fahmaan balu eeg ba alla yidhi subxaanahu watacaala wakadaba way beeniyeen bihi qur'aanka waxaa beeniyey qawmuka baa beeniyey nebi muxamedow walxaal bay beeniyeen huwa qur'aankani alxaqu uu yahay qul waxaad tidhaahdaa lastu anigu ma ihi calaykum korkiina biwakiil mid loo tala saartay rabbi unbaa idin xisaabin doona wey likulli naba'in war waliba wuxuu leeyahay wax kastoo laga waramayba wuxuu leeyahay mustaqar xilli buu leeyahay arrin kastoo idin sheegay xilli bay dhici doontaa cadaabka iyo halaagu likulli naba'in war walba waxaa u sugnaaday waa khabar muqadame eh mustaqar xilli uu sugnaado ou dhici doonaa u sugnaado ee wasawfa taclamuun mar dan baa ogaan doontaan ciribta gaalnimadiina waidaa ra'ayta haddaad aragto markaad aragto aladiina kuwa yakhuduuna dhex gala baadil ku dhex gala fii aayaatina aayaadkayaga kuwa dhex dabaasha iyagoo doonaya inay beeniyaan fa acrid ka jeedso canhum nebi moxamed oo iskaga tag oo hala fadhiisan xataa yakhuduu ilaa ay ka dhex gelayaan fi xadiid war hayrihi isaga kayrkii ah ilaa arrin ay gelayaan hala fadhiisan wa imaa yunsiyanaka intii shardiyada ahayd baa maadaa silada aan la geliyey wa imaa yunsiyanaka saasoo kale wey waimaa yunsiyanaka hadduu ku ilowsiiyo ashayaanu shaydaan hadduu ku ilowsiiyo adoo ilowsan aad la fadhiisato falaa taqcud ha fadhiisanin bacda dikra xasuusashada dabadeed intaad xasuusato dabadeed ka kac suufiye iyo ahlilbidaca iyo khuraafo midna ha la fadhiisanayo kufri falaa taqcud ha fadhiisan bacda dikra xasuusta dabadeed maca alqawmi ha la fadhiisan alaalimiin wamaa cala aladiina kuwii korkooda ma ahaanin yattaquun alla ka baqanaya min xisaabihim xisaabtooda xaaluu ka mid yahay kuwa ilaah aayaadkooda ku dheeldheelaya min shay shayna korkooda ma ahaanin wax ka saarani ma jiro kuwa alla ka baqaya wamaa cala aladiina kuwii korkooda ma ahaanin yattaquuna ka baqanaya alla min xisaabihim xaaluu ka mid yahay kuwa xisaabtooda min shayin shayna korkooda ma ahani walakine alayhim khabarkaa qadar walakine alayhim cala lmuttaqiina waxa saaran dikraa waanin baa saaran ay ku waawaaniyaan lacalahum yattaquun si ay kuwaasi alla uga baqaan marka dadka xumaanta markay ku jiraan waajib bay kugu tahay in dadkii wax loo sheego in xaqa loo sheego loo iftiimiyo oo ama wanaagga la isfaro ilaahay diintiisa loo dadaalo wey way og diinta weerar baa lagu haya atii hore waa qarsoonayd ma og tahay iminka waaba iska caddahayba inta dacwad jirta iyo inta fashaa jirta waad yaabaysaa dadka qaarkood markay kaaga sheekeeyaan tansiirka iyo balaaya socota dadkaba hor uma hayn way tegeen wax badan baa la sheegaya wadar ladiina wadar ka tag nebi maxamedo wadar ka tag aladiina kuwa itakaduu ka dhigtay diinahum diintoodaba ka dhigtay laciba ciyaar ciyaar iyo walahwa wax lagu mashquulaba aan qiimaba u yeelaynin iskaga tag oo waarat ay lugoysay amba ay dagtay oo waarat ay lugoysay hum ayaga alxayaatu noloshu ay dagtay addunya lidata addunyadiiba kaasunbay ka dhigteen mogta qiimo kaleba mahaya wadakir wani bihi ay bilqur'aani kuwani ilahay intaasuu ka hadlay waa dadka qur'anka wax loogu sheego wadakir wani bihi bilqur'aani kuwani an tubsala ay lianlaa tubsala si aan loogu dhiibin nafsu nafna si aan loogu dhiibin ila lhalaak waa naftii baa la qaadaya la rahmaya waxaaba loo dhiibayaaba halaageedii baa naftii la siinayaaba ma og tahay marka laadaa qadar an tubsala ay lianlaa tubsala si aan loogu dhiibin nafsu naf si aan loogu dhiibin ila alhalaag halaaga si aan looguma gacan gelin iyadaaba inta la qaado ayaa halaageedii loo dhiibaya bima kasabad waxay kasbatay daraadii laysa lahaa xaal aanu usugnaanina aan loo dhiibin laysa lahaa xaal aanu usugnaanin min duni illahi alla sokodi weliy mid arrinteeda maaragtay mid maya xidhiiriya o gargaara iyo walaa shafiic wain tacdil hadday isfurato kula cadlin kulladaa mastarnimada une kula cadlin isfurasho dhammaanteed isfurasho dhammaanteed hadday isfurato laa yukhad laga qaadi maayo minhaa iyada nafta wax laga qaadaya ma jirto abadan laaluush meel lagu qaadanayaa ma jiro ulaaika kuwaas aladiina kuwa weeye ubsiluu loo dhiibay halaag waa kuwii halaag loo gacan geliyey wey ubsilu waa kuwii loo gacan geliyay ila alhalaag bima waxay kasbadeen daraadii lahum waxay leeyihiin sharaab bay leeyihin cabitaan min xamiim kulul wacadaabun bay leeyihiin aliim wa xanuujiya bima yakfuruuna bikufrihim gaalnimadooda daraaddeed bay ku leeyihin bima kanuu yakfuruuna bisababi kufrihim qul waxaad tidhaahdaa nebiyo anadcuu ma waxaanu caabudayna ma waxaanu barinaa ayaanu caabudnaa min duuni illahi alla sokadi ma ma waxbaanu caabudnaa laa yanfacuna aan waxbana taraynin haddaanu cibaadadooda un kusoo jeedno markaad dhunta ku kala dilaacdo baa iskaga tegaysa oo walaa yaduruna aanna dhibaataynaynin haddaanu cibaadadoodaba iskaga tagno ma waxaasaanu caabudna madanina waa min alfaad alcumuum wax kastoo alla kayrkii la baryo waxba ku taraynin waa noocan hadda dadka markaad wax weydiisanayso wuxuu ku tari karayo waa meesheeda maa yaqdir alxayi alxaadir baa la yidhahda maa yaqdir alxay alxaadir qofku wuxuu ku kari karayo oad weydiisan karaysa ma og odaygaa noole ugu laban reerkiina haddaad madhalays tahay intaad u tagto ma odhanaysaa andhale xaaj xaaji ubadashii maad odhan abadi awood inaanu lahayn baad ogtahay <laughs> ka dhinteen inuu kasii fogyaad ogta ujaasaa kuu shubay agootiiba kumuu soo noqon wanuraddu koob caanale ma u keena carruurtiisa wanuraddu miyaa nala celin calaa acqaabina ma cidhbaha iyagii baa dibna loogu celin gaalnimadii bacda id hadaana allah intuu allana hanuuniyey dabadeed wanuradu nuraddu miyaana la celinaya calaa acqaabina bada id hadana intuu allana hanuuniyey bacda id hadaana allah intuu allana hanuuniyey dabadeed kaladi kii xaalaanu la midnahay miyaana la celinaya kaladi kii xaalaanula kaladi sida kii oo kale istahwathu ay qaadatay ashayaadiinu shayaadiintu ay qaadatay fi lardi arlada ay ku duubsatay xayrana xaaluu yahay kii asqoobay xayraan uu wareersan yahi xayrana xaaluu yahay mid wareersan xayraankaasoo lahu isagu leh kaas lahu xaalay xayraankaasoo lahu isagu leh asxaaba saaxiibo yadcuunahu isaga ugu yeedhaya ila alhuda oo maxay leh itinaa kaalay kaalay noo kaalay ma sidaasoo kale aanu yeedhayna rasul ilahi alla noo soo diray maxaa miyaan lunsana waa mathalun ma arkaysa marka waxbay qaateen markaa shayaadiin baa duubsatay ma sidaas oo kale aanu yeelaynaaba xaqna loogu yeedhayo ana asxaabahu yadcuuna ila dalaal bay isaga ugu yeedhaya laakiin kawan rasuulka ilaahay wuxuu ugu yeelayaa hanuun ma sida qof shayaadiini qaata ee baadinimo ugu yeedhisoo kale ayaana leedi noqda maya eh? qul waxaad tidhahdaa nebiow ina huda allah ilaahay hanuunkiisa huwa kaasunba alhudaa hanuun ah wa umirnaa waxaa nala amray linuslima ay an nuslima inaanu uhogaansanno lirabbi alcaalamiin caalamka rabbigiisa wa an aqiimu waanaqi wa biana waxaa nala faray oo kale waan aqiimuu oga asalaa salaada oga ayaa nala amray waqiila amba waxaana la yidhi aqiimuu oga asalaa waataquu ilaahay ka baqa wahuwa alla aladi allaha weeye ilahay saxaga xaggiisa tuxsharuun wahuwa alle alladii midka wey khalaqa abuuray asamaawaati sanaadka abuuray waalarda bilxaq alla ku abuuray aw biqawlihi lxaq wa yawma yaquulu wa yawma wadkur xus qadar yawma maalin yaquulu odhan doono wuxuu doonaba kun noqon oo maanta qiyaamadu noqon doono oo fa huwa uu noqon doono qawluhu alla qawlkiisu alxaqu wey halkaa khabari qawluhuna mubtade qawluhu alla qawlkiisu alxaqu wey wadkur xus yawma maalin yaquulu alla odhan doono kun noqon aw oo fa yakun fa huwa yakun doona wuu dhici doona qawluhu alla qawlkiisu alxaqu wey walahu lmulk mulkiga iyo lahaanshaa rabbi baa iskale ciidina lama laha yawma yunfaku cidina ma sheegan karto maalinta adduunyada marka la joogo rag baa boqortiyo iyo boqortinimo iyo lahaansho iyo wax lamida sheeg sheegta laakiin maalinta tani dhacday la yidhaahdo liman ilmulk maalinta cidi hadli mayso allah wuxu uhi subxaana wa tacaala walahu lmulku buu rabbi leeyi subxaana wa tacaala isaga iskale yawma yunfaku maalinta la afuufi doono fi suur suurta maalinta la afuufi doono caalim lgaybi huwa qadar bal mubtadaha huwa alla caalim lgayb aybka allaha ogsoon wey iyo waxa maqan iyo washahaada muuqatadaba caalimulhaybi maqanta allaha ogsoon wey iyo shahaada muuqatadaba wahuwa alla alxakiim waa allaha xukun iyo xikmad ba u saaxiiba alkhabiir waana allaha xogaalkaa weeye subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqirka